واجبا غسل كل حاجم حاجم كل رغد واجبا بشرا وشعرا قبل إيوتين بلغ واجبا بشر من جهة البشر وبشعرا شعر حقيسي كل بشرا وشعرا وقجرا له يو ويجب شب وحا واجبا غسل شارب شاربك رقدي واجبا بشرا وشعرا لغ بشرا جهة البشر لغ هو شعرا shacaran tinta xagee laga laho iwabasharan jibilka xagee laga lahaa waajiwaa macnaha daahir iyo batin ba lalaho tinta oo shaaribka daahirkii lalaho tinta hareedka cadaarka daahirkeed iyo batinkeed lalaho macnaha basharan washacaran macnihii kan wa kulli basharan washacaran aa ku jirta basharan washacaran sheekhaa dhihi jireen halkaas wakadin dafoorka tintiisa wakad wakad ay shacru lkhadi waa kaas tintii dafoorkeedi lalaho dhafoorka tintii in lahaa waajibaa basharan washacana laga dhaqoa waajibaa basharka iyo gibilka xaggii laga dhaqo macnaha daahirihi baatin laga dhaqo waa kaas yani aba badnaado mm, maxaa yeele badnaantiisi naadir waaye qaalibkaa la haleeshiyey shacran wa basharan <clears throat> waxaa iska oo fiicnaa lahay in yani asrido yani in asrida awla ah lahay shacarka أسر بشر ككلية بشرة على كل حال قدها الإيمان يعني شعرا تكرارا كجراء على كل حال تكرار أسكينا اسم أهانة وهر مري معايا لي ما هيك للي سواي بشر أنت يعني يعني وحي أو هوريي وحي هوريي تفسير مؤوسو بضوء الهري وحلو أجيوي يعني خدك أنت على yani waxaa la wadaa dhafoorkii tintiisii fashan laga dhaqo shacran lamadab waqiila waxaa la yidhi laa yajibu mawaajibaayo laa yajibu mawaajibaayo laa yajibu mawaajibo mawaajibo canfaqatin wayajib waxaa waajibaa rasu canfaqatin farurugii dhaqidii awaajuhaa bashara washacaran anfaqadii bacdi katiifati miya waqiila waxaa la yidhi laa yajib ma wawaajibo shacar kaliya lwujuudi baadil canfaqati canfaqadii gudaheed in laqo mawaajibo waqiilkaa lihaa canfaqadii katiifatin oo badneed basharataa ka lixyati camal waaye qol saddexaad waxa waaye jub ila an tattasil bilaxyat laxriin walixyatu ger waxaa layihaha oo min arajul ninka xaggiisii yani lixyati gerkii min arajul ninka xaggiisii in kafat hadday fududahay ay fududaato kahudbayn yani baarardii ay la too tahay ciribtii ay la too tahay wayajibu waxaa waajibaa gaslu daahirihaa wa baatinihaa wailaa hadday yani ay badneen falyasil ha dhaho daahirkeedii baadikeed waajibo liannahu sala allahu alayhi wasalama arfa waa qaatay gurfatan halqaadid waji wejigiisii wakaanad laxiyatuhuna waxay ahayd kaiifa kasatun badan ay ahayd gurfat lwaaxidaas ku dhaqay batin ma gaari dalika gaaliban markii haddana intaa wal asaxu qolka fiyuuda badan ana shacra asl waay asl waay oo laa badala lahu caasilu dalika an calaa kuli xaal waxa waaye inta oo tin oo timaado wejiga timaado kulli altamisiyeed waay ama labaati ilaa mooya ay gaarsiiyaan labaati meelhaas ay inta shacar oo la helo toban iyo sideed iyo labaatan intaa waayo maxaa yeelay xaajibaankii oo lama ah kaas waana ka qaad horta bilaab waxaa kasoo qaadaysaa ahdaabtii baarayaalki afar waayo maxaa lama indha waaye lama lama lama baaray leeyihin afar iyo yani lamada goon timahoodii lix ay isku yihiin lama iyo afar lix iyo hareed gaabka timankoodii maxay naqdeen siyeed iyo yani waxaa lo daraa haddane shaaribkii ah, waxaa ku dar shaaribkii tintiisii sagaal waxaa ku dartaa haddane lamada dhafoor tintoodii tama io koow waxaa ku daraysaa fardhuuga tintiisii tama i lama ay naqdeen iyo haddana tamiilama intaanba joogaano waxaa goldareysaa lamada lafgareen maliraha hadda xasan unaka lafdaamood aan iraa jiray lamada lafdaamood tintoodii ha unaka lafdaamood aan iraa afkaanya lafamada lafdaamood tintoodii lama waay mada tintoodii inta gooligood waaye tintoodii afar waaye maxay naqati lamadood ku dar tami ilama tami afar iyo waxaad haddana adayfi a ku daraysaa hareedka tintiisii hareedkii lamada hareed tintoodii maxayna ahdeen kamiilax haddii la xisaabiyo oo loo xisaabo kamiilax waaye haddii oo lagu daro munfakiinki iyo sabaalaanki sabaalaan iyo munfakaana jiraan munfakaan iyo sabaalaan munfakaanku we waaye waxa oo lama tin oo kasoo dheeraadaan faruudhuuga gaarahoodii yani faruudhuuga kan kuusankaa mahoo tinta kuusankaan waaye kuusankaa inta kasoo baxay amisnaa qaba lamada tin gaarahood kasoo baxaan oo dhedheeraadaan waxaa la idhahaa munkafakaana la idhahaa kuwaas haddii lagu daro maxay naqdeen tamaisiyeen mano tameelaha haysane iyo haddii lagu daro haddane sabaalaanka sabaalaan maxaa waaye shaaribka hadda dheeraado lamada taramadeed lamadiisi gaar timan timaha kasoo dheeraadaan tinta kasoo dhedheeraato iyagana sabaalaana la ihaha haddii lagu daro maxay naqdeen taman labaatan ilaa wati ilamaba barkood waa gaarsaen kuwaasa gaarkood u baxayan wa munfakeenka waxa waaye farodhuugay ka gaarka yihiin foolkooday usoo baxaan lama tin tin dhadheer waay ogoonkood baa hadii ta aad u badato oo kuuskaan gaarhiiska kasoo baxay intana waa sabaalaankane shaaribka gaarahiisii oo fool gooligood ha uu soo baxay la ihaahaa waasa la ihaaha biawli lwajhi shacabkii khaarijka ahay suwar kale jirtaa in sha allah an joogto haddaan mani wadeyna mase waa suceynaa asru yadayhim oo eh? asaalidu ki saddexaad eh? fi qawlin لا يجب الغسل خارجا عن الوجه laa yajibu mawaajibo wafi qowlin qool haddaan ku dureysano laa yajibu mawaajibo الغسل خارجا baطin canfaqati meesheedan waa ku jira fi qowl inte shacran wabashara maka qur'aan kul laga baxay mano في ql maaa jir uma kawad laa yaجib mawaajib غasl khاariji oo baxsan rakidii mawaajibo can اlwجhi can xad اlwجhi wejiga xaddiisii waxay ka baxsan dhaqidiisi mawaajibo xad اlwجhi waxay ka baxsan dhaqidii mawaajibo sii soo sheegni waaye intee waaye haddii tinta oo guud ay tahay camal si guudkii camal waayo <clears throat> guudka camal waayo oo oo ka baxsa dintaas yani baraarta ah eh, dhaaqideeda mawaajibto maxaa yeelay ida yani weji waa ka baxsan tahay markaas soo sheegi du-aa badiyaa kamid taha athalithu i saddexaad oo min alfuruudi oo fardiyaalkii waysada kamid ah qaslu yadayhi lamadii gacan dhaqidoodii waaye lilaayati aw daliil alijmaaci maca malfiqihi malfiqihi kii lala qabo malfiqihi maca faqih shaksi ninkaa lamadii xasu lala qabo la dhaqo athaaliki saddexaad oo min alfuruudi aslu yadayhi gacantiisa dhaqideedi waaye yaday shaksi yadi lmutawadi ninka oo isqaadahay gacantiisa dhaqideed oo la dhaqo waaye مع مرفقيه لمdي حص للqo مرفقيه شخص مرفقيه ama se qadarkood in la dhaqo ninkii oon qabin marfiqeen qadarkood in la dhaqo oo kaas maca marfiqihi fain quطica hadii la gooyo ma fain quطica gacanta hadii bacdul bacdulmarfiq hadii la gooyo macinta oo dhakideedii waajibka ahay bacdigii hadii la gooyo wajaba waajib maa baqiyaa waxaa waajibaa gaslu maa baqiyaa waxay kasoo heray dhaqidoodii hawaajibaa oo amase quldica waa la gooyey min mirfiqihi mirfiqi shaksi shasigaa yani xasulkiisa wax laga gooyey laga gooyey marka فيجب وواaجبa حsل يعني cdم الcadud hsل رأسi cdم الcadud يعني jinta lafteedii dhaqidii a waaجبa على المشهور wana qawano maxaa yeelay marفiqaas ka mid yahay o amase qطca waa la gooyo yani فوqahu a la gooyey مaعnaha فوqa المrفiqi qطca waa la gooyay min فوqi marفiqihi qofka yani xasulkiisii korkii a laga gooy nudiba waxaa la ammaanay aslu baaqi cadudihi intiisii inta soo hertay berkii in la dhaqo ah yani sunna ah maalo oo saliima lyadas aa lahay xibnahaa yani dahaara la-aan mahaa lehen alaa kuli xaal waxi oo lidayn korkeed ahan oo shacab wii laahaa cido in la dhaho hataa adee dheeraadaan manaha waxa waaye farasu cadmil cadudi cala mashhuuri oo fooqo baaqi nudiba qasru baaqi cadudihi a sunaa la hiraa maxaa waaye yad maxaa la hiraa baabi baabi tahaara hadii liiraa waxa waaye xasulka laga bilaabo ilaa ru'uus اlasaabic yani faraha madaxood inti laga gaaro ayad lihiraa kaagaasi yani yad waaye markii baabu tahaara lajoog yad waxa waaye xasulka laga soo bilaabo intaan ilaa faraha laga soo gaaro dhamaantood yad lihiraaha baabu tahaara yadkaa markii baabu qadcu sarqa la joogani adcusara faqtucu aydiyahumaa ilaah yidhi oo gacagta goonteeda loo wado iyo mehi oo qaadcu ariiqa ah kuwa oo isbaar dhigtaan meehoodii kuwaas kala joona gacanta goontoodii maxaa qur-aanka luu sheegay in la gooyo min khilaafin gooy maleyno yadda goonteed markaa waxaa loo wadaa koocaa loo wadaa alhaana kooc alkooc aya leeyahay markii tu baabadcu sari la joogo baabkeedii oo bijraaxa meesheedi waaye yad waaa iyo iyo qadaaca dariiqda goontooda marka la sheegaayo waxaa la wadaa yani yadda waxawaay alkooc waa la wadaa waa kaana la yiraha intaan waay intaan kafkeenka intaa kala gaariya kooc la yiraha baabu jiraaxa marka la joogo yad waxaa laleeyahaa jiraaxa dhama marka yad la sheegaayo waxaa laga soo bilaabaa garabka ilaa ruuus asaabica yadlihaa saddex nooc saddexa ula kacahay abu dahaara jid markii la sheego min almarfiqi ilaa ruuus asaabici hmm. haddii la sheego magaciisi baabusarikane oo la joogo waxaa la leeyahaa berida waxaa waaye oo gacanta goonteeda marka la leeyahayo alkooc a baabuljaraaxa markii la joogo yad waxaa la yidhahaa minkabka laga bilaabo ilaa ruuus asaabic intaasaa la yidhahaa ilaahay maxaa siri markaa farsiluu yani dhahaa waxaa lyidhi athaaliu kii saddexaad gaslu yadayhi lamadii gacmood dhaqidoodi waayo caayda u daliila ijmaaca u daliila ijmaac ulumma u daliila intaas sunada nabigaa u daliil ah nabiga naftigiisii ha u daliil ah maca marfiqeehi lamada xasu lala qabo mirfaqeeyi shasi shaksigaa lamadii xasu lala qabo mirfaqeehi cagsigiis waa ka fasaaxa badan yahay miimta la hoosoo mirfaqeehi oo qadarkoodii oo qadrahumaa la dhaqo qadarkoodii ninkii mirfaqeen aan qabin haddii la fiiro waxaa u daliil ah aayadda ilaahay maxasiri maxasiri waqti Um, waydikum eedihi ila lmaraafiqi maho aydikum dhaqa ila lmaraafiqi macnaa maca almaraafiqi maca almaraafiqi maraafiqda macigooda la qabo hadda imaam nawowi ayada macnaheedii ilaa makensanini waxaas gaslu yadihi ilaa marfiqihi madhehin ilaa yani maca marfiqihi as ayada macnaheedii taasaas ku fisiray si macnaheedii ahaa oon la isku raacsan yahay intaan ku ahay maxaa yeelay maca ala wadaa baydaawi tafsiirkiisii waxaa suxuusay ilaada bimacnaa maca waaye duul badan kaleetana saasay ku xasirteen maxaa yeele in loo wado yani loo wado macada loo wado qur-aanka aayad badanaa ku jiraa wayzidkum quwatan ilaa quwatikum aayaddaada kamid tahay eh. wayzidkum ilaahay waa idin ziyaadiyaa quwatan xoogaas ziyaadiyaa dadkiina nuux laqidhaaba ilmaha maxay ahayd aayaddan astagfiruu rabakum ma ahayd ma ahayd gablawti aayadda suura huud miyaa laheli aayaddaas waay aayaddaas kor yani wayzidkum ilahi waxaa idin ziyaada quwatan quwa ilaa quwatikum macnaa maca quwatikum aayad kalaa jirtaa aayad kalena waa jirtaa hadda tanba waan xasuustay xaliicaw lex aan xasuustay wayzidkum quwatan ilaa quwatikum wii kale ma iimaanin macnaha ilaa quwatikum macnaa maca quwatikum tana macnahaas camal waaye aayad aayad uu fasiri le waaye bacdii haddana waxaa u daliil ah waxay abu hureyre laga wariyey radia allahu canhu sifat lwudu sifat wuduءi rasuuli illaahi maxaa isku sheegay maxaa yeelay waxaa sii anahu nabiga tawada'a waaweys haatay fagasala wajahu wajigiisas dhaqay waasbaga alwudu'a weysadii waa tamimay waa tamimay uma gasala yadahu lyumnaa gacantiisii oo oy gacantiisi midgiilas dhaqay xataa sharaca filcadudi intiis ka gudagalo yani jinta dhexdeedii uma lyusra badaxdaas dhacay kadalika ilaa aakhirihi bacdiisaana abu hurayra waxaas yidhi haakadaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yatawada saan asuweysa qaadahayo aan arkay aydiikum ila almaraafiqi ilaadii bimacnaa maca waaye <clears throat> ila maraafiqi yani midfaqa gelidiis waxaa laga faa'idaystay nabiga ficilkii sala allahu alayhi wasalam iyo walijmaac ijmaac maxay hayda oo fiid ilaada lisqaati waay binaa calaa maa yatii maxuunka iidaa loo taagay ilaa ilayha maisqaat maa waraa waxay ka dambeeyo daabit aslihaa marka maxaad ka bilaabiyaa siri suubanaha yamiintaas ka bilaaba asxaabtan shaafici culamada reerkoodii oo culamada ah waxay leeyihiin waxiiba yani waxaa loo suneeyaa in la horumariyo sheega kheerka oo takriimba keenaaya baabu takriim dhan in midig loo horumaraysi nabiga as yeelay midig laga hormar taqdiim ljumnaa midigta horumarinteedii ala suneeyaa waxay baabu takriim ahaa waysada camal waayo ayo qabeyska camal ee marada markii la qaadahayo ikawa markii la qaadahayo hufka markii la qaada sarwaalka qaadashadiisii midiglelu bilaabaa larabaa masjidka gelidiisii rumiga markii la rumaysahay kuulashada indaha markii lukuna midigta lagu bilaabo ciddada markii la jaraayo gacanta midig gacma yani faraha midig laga bilaabo marka shaaribka la jaraayo shaaribka markii oo khafasha latifaayo iidan midig laga bilaabo markii madaxa xiraayo midig laga bilaabo <clears throat> salaada markii laga saanaha midig lagu bilaabo markii wakti laga soo baxaayo midigta lagu soo baxo markii la cunaayo markii la cabaayo midig intaa kule markii la islaamaayo midigta xajarul aswadka oo la dhonkahaayo midigta marki wax la qaadahaayo iyo marka wax la dhiibayo midig lagu dhiibo midig lagu qaato intaas dhan sunna waaye midig ya baabtakriim waaye waxii oo baabutakriimna ahayn marka la diifsahaayo bidca la diifsahaayo cantuuf marka la tufaayo bidca la tufaayo markay sanjuuha bidxa lagu tanjuuha markay maqsuud la galaaya bidxa lagu galaa markii misd laga soo baxaa bidxa lagu soo baxaa markii qofka la sii waayo sarwaalka la sii waayo bidxa loo sii waayo marka waa la sii waayo bidxa loo sii waayo waxyaala mustaqdaraadka dhan waan soo sheegnay inta waay <coughs> qaacidadan waxa uu daliila ah, axaadiis badanaa wa daliil ah xadiidka aba caaisha kamida ah radia allahu canha waxay tiri rasuubanaa salawaatu llahi wasalaamu alayhi wasalama yacjibuhu tayamunu midigeysi ay yani asjeclaa jiri fii shanihi kulih shanigiisi dhan waxaa yani asjeclaa jiri yacjibuhu yani atayamunu midigeysiga fii shanihi kulihi fii duhuurihi waisqaadkiisa watarajulihi markiis oo yani shaleesahay watanaxulihi markiis laga yani ka watabsaxaayo rawahu lbukhaariy wa muslim aa wariyeen haddana caaisha waxaa laga wariyey kaanat yada rasuuli llahi sala allahu alayh wasalama alyamna liduhuurihi وaطcaami tan midig yani hungurigiis iyo waysadiisii waii bidacne kal maqsishiisii wii qurun ah intaas qurun maqabinay nabiga alayh الsalaatu wasalaam marka saa waay marka waxaa lii dawaad khuruuj اlmasjid isaar aloo baxay imaam nawowi ishkaal meel adkaarku sheegay marka masjid laga baxaayo waxaa yani wagaciisii sunna ahaa in bidaxda lagu baxo oo midigta midig oo midigta waxay ku xirto masaajidka kawha markala tabsahayane maxaa layidhi midigta aloo tabsado teemo see marka waxaa waa layeelaa wax kale ma aheen badaxdaa luu baxaa kawahii maku yaalo ma dhiganino badaxdaa ku baxaysaa lugta badax waxaad saaraysaa kawaha korkiisa ma gelihaysa intaad lugta oo badax kawaha gelinin oo lugtaada badax kawaha korkii ay saaran tahay midigtaada waxaad gelihaysaa kawaha markaas sidii <laughs> kudhexy tayamumkii iyo tayasukii waa dhacay midigaa lagu baxaa bidxaa lagu baxaa masaajid markii laga baxaayo markii waa la gashahaayna yani midigtaa lagu gashaha marka say ku suurooyeysaa markii masjidka kabaceysid badaxdaad bixiyeysaa badaxdaadii kawaha korkiisaad saaraysaa lugtaa midigni kawahaad geliyeysaa markaas waxaa horumariyeysaa bixinta a horumariyeysaa oo mid badaxda la bixihaayo midigta gadaalaa kasoo bixiyed soo bixaysid adoo midigtaadii oo kabaha gelinin lugtaa bedax idoo saaran tahay kabaha korkiisa midigtaadii kabahaad gelinaysaa saas yakshuruwaa inta inta araabicu ki afaraad musamaa masxin masax wax lagu magacaabo waaye musamaa masxin masax wax lagu magacaabo waaye araabicu ki afaraad musamaa masxin macnaha ki afaraad oo fardiyaalkii dhexda ahaayeen kamid ah waxa waaye musamaa masxin wax masax luu magacaabo waaye ibasharati ra'sihi madaxiisi gibilkiisa lama saxo abayaraado ow amase shacarin basharati ra'sihi ow shacarin yani tin lama saxo o shacarin ow bacda shacarin shacar berkii lama saxo walow bacdigii waaxida ahaado saddex ay ku yara iyo halataa waa ku dhacaysaa shaaficida <clears throat> fii xaddihi ma fii xaddihi madaxa yani soohintiisi dhexdeedii ahaaday fii xaddihi fii xaddi ra'si madaxa xadkiisii dhexdii ahaaday masxin libasharat ra'si aw shacrin fii xaddihi wal qolka fiyu badan jawaazu aslihi madaxa jawaazu aslihi asli ra'si madaxa dhaqidiisa banaanahaashidiisa waayo wa wadcu lyadi gacantii dejinteedii waayo bilaa maddin alhalaaq la-aan lagu dejiyo jawaazu qaslihi qasligiisii jawaazu qaslihi iyo wa jawaazu wadc lyadi gacantii dejin aleyhi calaa ra'si bilaa maddin dhaqaaq la-aan fidin la-aan lagu dejiyo inta maxaa u daliila inta halaan waay wadculyadi calayhi calaa ras bilaa madin maqsuudka waxa waaye biljawaazi ilaa nafyi kuli min amr istixbaabihi karaahati banaan ahaa macnihii kan waaye tinta markaa waxaa loo shardiyaa inay ahaata marka la masaxaayo oo laleeyahay masxul masxu libasharati ra'sihi ow shacrin fii xaddihi waxaa shardi u ah inaan xadda ra'si ay ka baxsanaanin tintii dheereed waayo manaa loo yani lasoo jiido oo xadda ra'si ay soo dhaafto ay kasoo baxdo naahiya camal waayo tinta dheedheeraay haddii ay masaxaan waxay xadda ra'si oo madaxa dhexdiisii madaxa wareegiisii dhaafsan madaxa wareegiisa waay dhaafsan waay soo dhaafay hadday masaxaan wax mu ansaxaayo laabudda waaa yani laabudda ah inay ibilka ay masaxaan dow shacarkaa la diido fi wadi ra'si oo wajaawaza alxadda laa yasixu masxa xadiisku boodi waaye fi xaddi ra'si jaaza masxaa waa banaan yahay macnaha waxaa waaye naagtii naagihii timir dheeray tintooda waxay inta dhaafeen xaddu ra'si dhaafeynin ay masaxaan oo ansaxaa waa banaan yahay waa ansaxaa wii xadda rasi dhaafeeyey madaxa wareegiis way dhaafeeyey haddii lowt intaada idhaarta ala soo jiido ay soo baxayso ilaa qoorta ay imaayayso amase ilaa dhegaha ay ilaa inta ay soo gaarayaan kaas masaxidiis kaasoo lama saxo ma ansaxaayo kaasoo lama saxo ma ansaxaayo xadd ra'si waa ka baxsan yahay markaasi waxaa la rabaa inay lafta gaarsiiso haddii intaa lafteeda inay gaarsiiso Ah, intaan intaan waa masaxi kartaa waxay oo gudbaynin inta gadaa waxay gudbaynin waxay inta soo gudbaynin ilaa madaa waxay ku jiro ilaa intaa ilaa inta waxay moodeynin laakiin lawada soo jiido oo timtii ay soo dhaafayso ilaa yani madaxa xaddiisa ay kasoo baxdo madaxa bartankiisa ay kasoo baxdo waxay kasoo baxsan masaxidiisi ansixi maayo maxaa yeele ra'si maaha maxaa lasoo hiri fii xaddihi malihino سمى مسح مسح مسح بشرة رأسه أو شعر بشرة رأسه في حد أو شعر في حده في حده حد الرأس هدي حد الرأس أسكبحو وحبا مطرايو هدي حد كأسجد بقو مدى حديسي marka waxaa waaya haddii intaa dhexadle ku og tahay tinta tintii oo madaxa gudsaneyn waa dheer tahay tinteedii waxaa dheer yani madaxa makabaxsana anaa anaa camal le waayo saa isu tiraa madaxa la isku tiraa saaitra ma hawla hadii saaitra malima ka baxaayo wixii xadira'si aan dhaafeynin masaxidiisi banaan waa ku waa ansaxa hadii a masaxdo wixii xadda ra'si soo dhaafo haddii soo jiido inta inta gaaraayo haddii soo inta kasoo baxaayo oo madaxa wixii tinmihiis waa taqaanin wejiga tintiis lasoo gaaro ama meelihii kaleed oo madaxa in lasoo gaaro masaxidiisi ansixi maayo maayo nin oo tin dheer ma jiraa oo sunaac mala yilaayo salaam kaasna saas le waayo marka maxaa la rabaa inta ina igliso markay hawoogteedii masexeyso korkeedii hawoogtaa biyaheedina inta asgaar waay madaxa ah waxaa jiraa dinta inta joogto waa tahay masa dinta inta joogta hadii hadii fidiso ay soo taagto ilaa soo dhaafaayo kaas ee masax hadii oo haddii soo jiido koorta soo gaarayo oo dinta madaxa soo dhaafaayo ansaxidii ansaxi maayo ansaxi alkhamisu i shanaad aslu rajlayhi maca kacbayhi sila waaye aslu rajlayhi lamadi lug dhakidoodi waaye i shanaad lamad lug ay dhakdo waaye dhakidoodi waaye aslu alkhamisu i shanaad oo min alfuruudi fardiyaalkii oo laxda ahaayen kamid ah qaslu rajlayhi lamada lug dhaqidoodii waaye oo la dhaqo waaye ilaahay qolkiisa u daliila waarjulakum eno waarj waarjulakum waarjulakum lugihinya dhaqa ilalkacbeeni fir lamada dhaqmo waxa u dhaxeeyaa afar waay lama dhaqmo gacant wejii dhaqidiisi iyo logii dhaqidoodii maxaa dhexgali masyaa soo dhexgal masxeyn maa dhexgali mas hal masaa soo gala waan kaas hmm waarjulkaba ila lkacbeeni duulka waxaa la akriyi qira marki hadii qori a la hiraa hadii qori a mar la hiraa waxaa la akriyi shaada la wadaa yani qor wa fi qiraati marki la qira waxa waaye oo shaad ahayn oo saxiixa mar haddii culumada ay tiraa qori a waa qira shaad waay yani waaa binasbi وباljri waa l waa la akriyay binasbi cadfan calى lwujuhi rafdan fi اlأwali وباljrn waa la akri caطفan yani yani yani yani waxaa loo akri lad fi lawali lafda ahaan waa ka macnaha xaggiisi fi thani oo jariga waay jariga macna ahaan macnaha xaggiisi talamaad maxaa yeelay jariga waxay keenaysaa yani liljawa biljawaari aydan caطفan cala ru'uusi waa ka ruusikum bmsuxuu biru'uusikum masaxa waxaa lagu xumbaari jiraa basxulkufi duul hadda taas isticmaalha jiraa oo oo yani iska isticmaalo madhabayaal ahaan markii lugta la gaaro iska masaxaya madaxa hadii masaxaan hadda lugaha masaxayn intaa